alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed qala الشhaykhu xafidah اllah التaxdiru min alfirq اlhaalika wa bayaanu xaqiiqaةi اljamacaةi الnaajiyaةi اlmansura wuxuu u baabaystay ataxdiiru digista laga digaayo min alfiraq اlhaalika kooxaha iyo firqooyinka halaagsamay wa bayaanu xaqiiqati اljamacati الnaajiyati اlmansuura iyo jamaacada xaqiiqadeeda caddaynta la caddaynaayo ayuu u baabaystay ama kaga hadlaya halkan jamaacadaasoo annaajiyatu lmansuura annaajiyati اlmansuura wa bayaanu xaqiiqati aljamaacati annaajiyati almansuura jamaacada naajiyada ee badbaadaysa ee almansuurati loo gargaarayo caddaynta la caddaynaayo ayuu baabu yahay laba masalo ayuu baab ka kooban yahay masale waxay ku saabsan tahay firqooyinka lumay in laga digaayo maslada labaadna waxay ku alfirqa annaajiya ama aljamaaca ama aldaa'ifa almansuura caddaynta la caddaynaayo waana isla macne haddii la yidhahdo aljamaaca iyo haddii la yidhaahdo aldaa'ifa almansuura iyo haddii la yidhahdo alfirqa annaajiya waa isla mid wey xadiidka horta aan laqbayno xadiidka sideedaad can mucaawiyata bni abi sufyaan abu daawud wagayruhu waxay ka soo wariyeen mucaawiyata bni abi sufyaan radia allahu canhuma ilaa ralliha ka noqdo mucaawiye aabbihiibe annahu qaala inuu yidhi alaa ina rasuula اllahi salى اllahu alayh waslama qaama fiina alaa waa xarfu tanbiih hooyaay ina rasu ina rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaama fiina rasuulkii ilaahay dhexdayaduu ka kacay waa naga dhex kacay oo faqaala wuxuu yidhi alaa ina man qablakum min ahli اlkitaabi hooyaay kuwii idinka horreeyey oo ahlu kitaab ahaaday iftaraquu ama min ahlilkitaabi ahlukitaab ka mid ahaaday iftaraquu waa kala tageen oo waa kala tafaraaruqeen calaa sintayni wa sabciina firqa waxay u qaybsameen oo u tafaraaruqeen laba iyo toddobaatan calaa sintayni wa sabciina milla laba iyo toddobaatan qolo ayay markaa u qaybsameen bimacnaa laba iyo toddobaatan yacni markaa riwaayaadka qaarkood firqay sheegayaan qaarna waxay sheegayaan milla bimacnan baana loo jeedaa waxaa laga tilmaamayaa labiyo toddobaatan firqo oo qolo waliba waxay rabbi uga diin yeelanaysaa ay ka duwan tahay qolada kale milalkana waxaa laga tilmaamayaa waa diima marka ictiqaadaadka iyo manhajka ay raacayaan ayaa qolada kale ka duwan baa laga tilmaamaya walow asal ahaan ha wada sheegtaan dhammaantood isku diinba hadday doonaan ha sheegtaane wa ina hadihi lmillata sataftariqu cala halaasin wa sabciina yacni diinkani bimacnaa waxaa loo jeedaa ehelka diintan u saaxiibka ahi sataftariqu waxay u kala tegi doontaa calaa halaasin wa sabciina saddex iyo toddobaatan kooxood oo qolo waliba manhajka iyo ictiqaadka ay ka diin yeelanaysaa qolada kale ay ka duwantay sintaani wa sabcuuna fi nnaar nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi laba iyo toddobaatan kooxood fi nnaari naartay ku sugan yihin oo naartay gelayaan wa waaxidatun fi ljanna hal midna waxay gelaysaa jannada wa hiya aljamaaca qoladaa jannada gelaysaana waa jamaacada rawahu abu dawuuda xadiiska waxaa soo wariyay abu dawuud wa qaala shaikhu lislaami fi lmasaa'il shaikhu lislaam ibnu taymiya wuxuu ku yidhi kitaabkiisa alrasaa'il walmasaa'il la yidhaahdo huwa xadiisun صaxiixu mashhuur waa xadiid صaxiixa oo caana wa صaxaxahu الshaatibiyu fi اlictiصaam waxaa kale oo صaxiixiyey xadiidka oo ku صaxiixnimo xukumay shaatibi kitaabkiisa ictiصaamka waa kitaab qayima oo uu ka qoray bidcada qaala ibnu xajar ibnu xajar alcasqalaani waxa uu ku yidhi fi takhriiji alkashaaf kitaabka kashaaf la yidhaahdo ee tafsiirka zamakshari leeyahay takhriijka uu takhriijiyey wuxuu ku yidhi isnaaduhu xasan yani axaadiista kitaabkaa kusoo aroortay ayuu kitaab takhriiji ka qoray wuxuu ku yidhi isnaaduhu xasan xadiiska sanadkiisu waa xasan culamo badan oo kale oo xadiiska saxiixisayna waa jirtaa ama taxsiinisay xadiiskuna turuq kala duwan buu leeyahay oo saxaabo kala duwan baa laga soo wariyey marka shawaahid iyo طrq buu xadiisku leeyahay xadiiska cabdullahi ibnu camar ee iftiraaqa ku saabsan xadiis اlfiraq ee kan la macno ah tirmidi markuu soo wariyey waa taxsiiniyo wuxuu yidhi xadiisku waa xasan xaakim xadiiska waa saxiixiyey oo waxa uu yidhi waa صaxiix marna wuxuu yidhi xadiiثun kabiiru fi اlusul duruqda xadiisku uu leeyahay culamada qaarkooda quweeye waa jiraan sida xaafid alciraaqi duruqda xadiiska qaarkood ayuu yihi sanadkiisu waa jayid ou yihi biasaniid jiyaad baa lagu soo wariyey alxaafid albusiri isaga laftiisu waa saxiixiyey ibnu kasiir turuqda xadiidku leeyahay qaarkood buu yihi sanadkoodu waa jayid sida kitaabkiisa ku sugan annihaaya fi lfitan tafsiirkana waxa uu ku sheegay inuu duruq isku weynayso yashuddu bacduhu bacdan inuu leeyahay saasuu sheegay albani xadiiska waa saxiixiyey fi silsilati saxiixa jamaacad kaloo badan oo culamada ka mid oo quweeyey xadiidka ama saxiixiyeyna waa jiraan culamaduna qabuul bay kula kulmeen qabuul ayay kula kulmeen cid ibnu xasmi ka horreysay oo xadiidkan yacni markaa durtay ama wax ka sheegtayna lama arag yacani lama oga ibnu xasmi inuu wax ka sheegay waa jirtaa laakiin axaadiis badan oo dee uu wax ka sheegay oo aan loo salimin baa jirta xataa axaadiis qaarkood ay ku sugan yihiin muslim saxiixa kusoo wariyey oo uu marka ibnu xasmi waa mawduuc baa jira saas awadeed markay culammadu xaakim ay ku sheegeen oo yidhaahdeen waxyaalaha hariibka uu la yimi waxaa ka mid ah xadiis muslim saxiixa kusoo wariyey inuu yidhi waa mawduuc arrinka caynkaasi lagu istiqraabee lagula yaabay xaakim ibnu xasmiba waa kala mid walow labada xadiis haba kala duwanaadaan wa min gariibi ma tarahu faclami fiihi xadiisu min saxiixi muslimi marka odhanaya suyuuti alfiyadiisa marka uu sheegayo mawduucaadka ibnu jawzi wa min gariibi ma taraahu faclami waxyaalaha ad ku arkayso kitaabka waxaa ka mid a ah, ogowo yani fiihi xadiisun min saxiixi muslimi almuhim culamo badan oo aan tasriixinin inuu saxiixu yahay laakiin qabuul kula kulmay oo ku ixtijaajay ama daliishaday ama caqaa'idda ku soo arooriyay waa jiraan marka culamadu calaa kulli xaal waxay kula kulmeen qabuul ayay kula kulmeen ibnu xasmina waxaa dhacda waktiyada qaarkood inuu ruwaadda tajhiilkooda iyo axaadiista markaysagaa qaarkood yacni sida markaa uu u daciifiye iyo inaan loo sallimin xataa qaraa'ibta laga sheego waxaa ka mid ah a'imo waaweyn inuu yidhi waa majhuul sida imaamu tirmidi saaxib uljaamic oo rawaahu tirmidi aynu had iyo jeer aragno waxa uu yidhi markaisaga abu ciisa waa majhuul yacni nin la garanaayo maaha nin la garanaayo ma aha saas aawadeed ayuu asheikh uh, alalbani uu yidhi ruwaadda tajhiilkooda iyo tadciifkooda waxyaalaha ku saabsan wuxuu la infiraado oo la keliyoobo yani marka lama ictimaado uu saas yadaa u yidhi oo sidaas u yidhi almuhim xadiiskani waa xadiis saxiixa wey culamaduna qabuul bay kula kulmeen duruq iyo shawaahidna waa leeyihi wa fii riwaayati litirmidiyi walxaakim min xadiisi cabd llahi bni camrin waxaa ku sugan riwaayo tirmidi iyo xaakim usugnaatay iyadoo xadiidka cabdullaahi ibnu camar ka mid yahay ma ana calayhi alyawma wa asxaabii man hum ya rasuula allah markii lagu yidhi inuu yidhi yani waxa weeye man kana ma ana calayhi alyawma wa asxaabii waa kii ku sugnaaday anigii asxaabtaydu maanta waxaanu ku sugannahay marka lafdigu waxaan filayaa inuu saas ahaa man kana calaa mili ma ana calayhi alyawma wa asxaabii wa fiiha dacfun riwaayada waxaa ku jirta sanadkeeda dacfaa ku jira sheekh kale oo marka ibn wasiir la yidhaahdo xadiidka isaguna markii dambe duray waa jiraa laakiin ibn wasiir ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen asalka xadiiska inaanu wada daciifinayn asalka xadiiska inaanu wada daciifinayn oo xadiiska mucaawiye kutubtiisa qaarkood inuu ku saxiixiyey bay ahlucilmiga qaarkood soo naqliyeen sida sheikhulalbani ba soo naqlinaayo sida sheikhulalbani ba soo naqlinaayo fii bacdi duruus waxaa iga dhacday inaan idhi waxa weeye yani ibn wasiir yani marka muxadis ma ahayn ama yani waxa weeye xadiiska waa laga yaqaanay marka shaygaan ujeeday waa laga yaqaanay un bay ahayd laakiin muxadis may ahayn hadday jirto inaan idhi yani war saxa maaha war saxa ma aha yani abaqaadka muxadisiinta waa lagu tiriyaa muxadisna waa ahaa laakiin waxa weeye arrinka ku saabsan waa laga yaqaanay hadday cibaaradu sidaas ahayd hadda cibaaradii ma ta'akudaayo taas waxa weeye iyada laa ba's yani dhibaata kuma sugna wa fawqa kuli di cilmin caliim almuhim xadiiskani saas yadaa buu yahay xadiis haabita jamaacaad fara badan oo culamada ka midna ay u caddeeyeen sixadiisa iyo hubuudkiisa ay u caddeeyeen ana hum lqawmu laa yashqaa jalisuhum macnaha haddaynu nimaadno oo sheikhu u baabaystay masale waxay ku saabsan tahay in firaqa lumay laga digo alhaalika marka la yidhi waxaa looga jeedaa mutaystay yacni markaa waciid ayaa laga tilmaamaya laakiin ficlan mid waliba inuu markaa halaagsamayo ama mid waliba markaa inuu ilaaba ilaa naar gelaayo taa lagama tilmaamay waayo min ahli lwaciid oo waxa weeye waciidka kuwii loo goodiyey ka mid yahay baa laga tilmaamaya araygan annaajiya waa tii culamada qaarkood ay ku ictiraadeen ibnu taymiya kitaabkiisa ictiqaadka alwaasitiya la yidhaahdo ou yi markuu yidhi waxa weeye hada ictiqaad lfirqati annaajiya ayaa bacdu waxay ku yidhahdeen ibn taymiye munaadaradii markay la doodaayeen waxay ku yidhaahdeen sidaad u odhanaysaa ictiqaadkii firqada naajiyadae badbaadaysaa waa tan iyadoo masaa-isha qaarkood caqiida alwaasitiya ku taalla culamadayadii qaybo ka midii aynay qabin ma waxaad odhanaysaa iyaguna waa halaagsamayaan miyaad odhanaysaa ila naajiyadii haddaad qoladan ku gaar yeesho macnaheedu soo noqon mayso ciddii caqiidadaa wax ka mida khilaaftaa ma badbaadayso soo ma noqonayso sheikhul islaam ibnu taymiya waa ka jawaabay wuxuu kaga jawaabay hadal macnihiisu yahay kama laasimayso ilaaba ilaa inay halaagsamayaan anigu waxaan sheegay cidda sidan ictiqaadsan inay badbaadayso nabadgelis laakiin ciddii khilaaftaa inay masaa'il ka mida khilaaftaa inaanay badbaadayn yani waa waa dhici kartaa waana dhici kartaa inay badbaadaan siduu nabigu u yidhi sala allahu alayh wasalam man samata naja kii aamusaa waa nabad galaa iyo ka dhalanaysaa kii waxa weeye hadlaa ilaaba ilaa inuu halaagsamay maya kii hadlaa qad yanjuu waqad laa yanjuu wuxuu ka dhexeeyaa inuu badbaado oo nabad galo iyo inuu nabad geli waayo labada markaysaga ayuu ka dhexeeya marka waxa weeye waxaa dhici karta inuu badbaadiyo inaanu badbaadi mid walba marka hadalka aan idhi ictiqaad firqati naajiya waxay ka dhigan tahay bu ihi man samata naja oo kale ka dhigan tahay buui calaa kulli xaal culamada ahlu sunnuhu waxay qabaan waciidka xadiisku sheegayo kuluha fi nnaari ilaa waaxida ama sintaani wa sabcuuna fi wa wawaaxidatun fi ljanna inay tahay waciidka naarta loogu goodiyayaa inay waxa weeye tahay yacni taxta almashii'a ruuxu inuu yahay oo loogama jeedo marka la naar bay gelayaan inay naarta ku waarayaan ay gaala yihiin lagama tilmaamayo inay naarta ku waarayaan loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa goodi naarta loogu goodiyey wixii gaalnimo ka sokaysana qofka haddii naar loogu goodiyo mashiicada iyo doonista ilaahay buu hoos yaallaa ina allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii gaalnimo ka sokeeya ilaahay wuxuu u dhaafaa cidduu doono inuu u dhaafo yacni cidduu doonana uma dhaafo cidduu doono waa u dhaafaa cidduu doonana waa yani waa ku cadaaba sida axaadiista qaarkood ay sheegayso dembiyada qaarkood markii la sheegay inuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam in shaa cadabahu wain in shaaa cafaa canhu hadduu doonana waa cadaabaya hadduu doonana waa cafinaya hadduu doonana waa cafinaya marka firaqan xadiisku sheegayo waxaa laga tilmaamayaa firaq dalaal iyo baadi ku dhacay taana naar ku mutaystay baadidaas ay ku dhaceen naar ku mutaystay min xaysu aljumla ayaa laga tilmaamaya kamana dhalanayso fardi kasta inuu naar gelayo kamana dhalanayso waciidku inuu ilaaba ilaa ku fulaayo kama dhalanayso mashiiada ilahay bay hoos yaalin hadduu doono ilahay waa cafinaya hadduu doono waa ku cadaabaya culamaduna markaa uma qabaan ahlu sunna waljamaaca in waxa weeye firaqa xadiisku sheegayaa inay wada gaalo yihiin saas yada uma qabaan saynu marar dhowra aynu caddaynay ama aynu bayaaminay culamadu saa uma qabaan waxaa jirta fatwa lajna daa'ima ay mar soo saartay oo ku saabsanaa ku saabsanayd inta kooxaha qaarkood la weydiiyey inay yidhaahdeen ikhwaanka iyo tabliiq oo kale inta la weydiiyey inay lajna daa'ima ku jawaabtay yacni waxaa la ictibaarinaya inay ahlu sunna yihiin ilaa man ataa minhum bimukafir kiyaga ka mid ee la yimaado gaalnimo mooyaane shay uu milada kaga baxaayo yacni markaa kii la yimaado mooyaane intooda kale waxaa la ictibaarinayaa inay yihiin min ahli sunna fatwada caynkaas ah waxaynu soo naqlinay in waxa weeye fatwada caynkaasi aynay ahayn yacni sida sawaabka aynay ahayn waayo shaikhu lislaam ibnu taymiya waxa uu sheegay wuxuu yidhi firaqa xadiisku sheegaayo cid a'imada ka mida oo ku tagtay inay wada gaalo yihiin ma jirta buuli cid aimada ka mida ah oo ku tagtay firaqa laba iyo toddobaatanku inay dhammaantood gaalo yihiin ma jirta buuli xadiidkuna wuxuu sheegayaa waciid buu sheegayaa iyo goodi waciidka ku suganna kama weyna waciidka ku sugan ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira waciidka aayaddaas oo kale ku jira kama weyna waciidka ku sugnaa naar waa gelayaan markii la yidhina lama odhan waa ku waarayaan sidaas yada ah lama odhan marka wuxuu inoo tilmaamay shaikhu ibnu taymiya hadalkaasi wuxuu ku sugan yahay minhaaji sunnati nabawiya duruusta qaarkood baynu safaxaadka iyo mawdic ay ku taalla aynu ku sheegnay marka maadaama uu tilmaamay culammadu qaatibatan inay qabaan iyo a'imadan u jeedaa in firaqani aynay wada gaalo ahayn waxaa ku muuqanaysaa ilaa man ataa minhum bimukafir in la yidhaahdo mukafiruun baa lagaga baxaya ahlu sunna waljamaaca inay tahay qawlun mukhaalif lima calayhi la'ima inuu yahay qowl khilaafsan siday imaamiyaalku ku sugnaayeen qowl khilaafsan inuu yahay ayaynu garanayna xataa culammadii mashaayikhda ahayd ee fatwadaas soo saaray waxay bacdigood leeyihiin fataawooyin khilaafsan oo qaarkood ka dambeeyeen sida marka asheekhu alcallaama cabdulcasiis ibnu baaz awaakhirkii cimrigiisa waxa uu soo saaray fatwa ayuu ibnu baaz soo saaray geeridiisii laba sano ka hor oo musajal ah oo uu tilmaamayo inta la weydiiyey ikhwaankiiyo tabliiqa uu yidhi min asintayni wasabciina firqa laba iyo toddobaatanka firqo ayay ku jiraan ikhwaankiiyo tabliiqu fatwadaasina waa ka dambaysay fatwadaa hore cabdurasaaq cafiifi oo naa'ibkii ibnu baazi ah isaguna waxa weeye waxa uu leeyahay fatwo oo isaguna caddaynaayo in tabliiqu ay yihiin mubtadica majmuuca fataawihiisa inay ku sugan tahay fatwadaasi oo ku qoran tahay oo inta la weydiiye tabliiqa uu odhanayo mubtadicatun aynama kaanuu waa naqaanaa tabliiqa ama sacuudiya ha ku sugnaadaan ama masr ha ku sugnaadaan ama israa'iil ha ku sugnaadaan ama meel kale ha ku sugnaadaan aynama kaanuu waa mubtadico meel kastay joogaanba waxaanu ka mid ahaa afarta sheekh ee saxeexay fatwada hore aynu sheegnay waa fatwo khilaafsan yacni fatwadoodii hore ashaykhu alcallaama saalix fawzan laftiisa waa la weydiiyey oo waxaa lagu yidhi bal ka warran haddii la yidhaahdo ahlu sunna waljamaaca waxaa lagaga baxaa gaalnimun baa lagaga baxaa haddaanu ruuxu gaalnimo la iman waa ahlu sunna buu iska yahay mukafir markuu la yimaado ahlu sunnaha ka baxayaa markaasuu sheekhu aada u inkiray oo la yaabay wuxuu hadalkiisa ku bilaabay yaa subxaana allah sidee caynkaa loo odhanayaa buuri waayo umuuruhu waa qaybsan yihiin oo dadku waxay u qaybsamaan qaar gaalo ah oo aan milladaba soo gelin iyo qaar muslimiin oo mubtadice ah iyo qaar muslimiin oo ahlu sunna ah waxaa dhacday inuu ruux daliishaday e, fatwada caynkaasa uu yidhi waxa weeye mukafir baa lagaga baxa markaasa waxaa lagu yidhi oo qolada hijra wa takfir la yidhaahdo ma ka aaminsan tahay inay yihiin ahlu sunna markaasuu yihi may uma qabo ahlu sunna inay yihiin markaasaa lagu yih bal hadda mukafirkay la yimaadeen noo sheeg bal shayga milladda ay kaga baxeen noo sheeg marka haddii fatwadii adiguba aada khilaafayso maxaad u cuskanaysaa calaa kulli xaal fatwadaasi waa qowl marjuuxa weeye culamada qaarkoodna waxay ka daliishadeen in firaqani min firaqi lumma ay yihiin riwaayaadka qaarkood oo xadiidku leeyahay sataftariqu ummatii ilaa halaasin wa sabciina firqa oo ummada uu nebigu isu nisbaynaya ma aha ummat eh, dacwa ee waa ummat lijaaba ummatii waa idaafo uu isagu isu tiirinaayo ummadda ummaddiisaas uu tilmaamayo inay intaa u baxeen ma waxaa looga jeedaa ummatu dacwa oo gaalo iyo islaamba inay ku jiraan oo dabeedna lagu xambaaraa firaqu inay kuwii gaalada ahaa yihiin mise ummatii waxaa laga tilmaamayaa ummat lijaaba oo waa ciddii muslimiinta ahayd ayaa markaa laga tilmaamaya sababku waxay tahay taa dambe oo ahin ah in looga jeedo ummat lijaaba in looga jeedo ummat lijaaba in looga jeedo marka xadiisku wuxuu tilmaamay dadku inay u qaybsamayaan firaqaas badan ay u qaybsamayaan marka taasna waxaa laga qaadanayaa sunnadii ahlu kitaabka inay raacayaan allahna wuxuu uhi walaa takunuu kaladiina tafaraquu yacni ha noqoninoo xaalkiinu yaanu shabihin sidii kuwii kala tafaraaruqay waاkhtalafuu min bacdi ma jaءahum اlbayinaat kuwaasoo kale xaalkiinu yaanu shabihin waxaa la diidaya tashabuha gaalada gaalada waxyaalaha lagu shabahayana waxaa ka mid a firaqi iyo kooxa in la isu qaybqaybiyo ayaa ka mid ah marka taas yada ah xadiisku sidaas yadaa ayuu inooga digayaa haddii dembigii marka arrinkii lagu sheegay naarna waxay noqonaysaa in waxa weeye marka ay tahay arrin marka la xaaraantinimeynayo oo marka lainooga digayo sidaas yadaa inay noqonaysa arayga milla waxaa loo isticmaalaa ruuxu wuxuu ka diin yeelanayo laakiin diin iyo milla waxay ku kala duwan yihiin ficil ahaanta samaynta uu samaynayo tadayunka ah ayaa millada loo isticmaalaa sidaas aawadeed diin ilaahay waa loo idaafaya laakiin milla ilaahay looma idaafayo oo millatullah lama yidhaahdo laakiin diinullah waa la yidhaahdaa furuuqda udhaxaysa inay ka mid tahay furuuqda udhaxaysa ayaa ka mid tahay waatay ka asaxday mucaawiye inuu ku yidhi cabdullaahi bnu cabbaas anta calaa millati caliyin adigu ma waxaad ku sugan tahay milladda cali markaasuu yihi lastu calaa millati caliyin wala calaa millati cuhmaan inama ana calaa millati muxamadin sala allahu alayh wasalam yacni milada cali iyo milada cusmaantoodna kuma sugniye miladii nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam baan ku sugnahay cabdullahi bnu cabbaas waata taasi ka asaxday midnaba miladooda cali iyo cuhmaan kuma sugni ee miladii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam baan ku sugnay riwaayadda qaarkood oo fasiraysa oo taabiciinta ka midi waa ka yidhi wuxuu u jeedaa milada muxamed laysat liaxad yacni ruux gaari ma leh laa cali baan gaar u lahayn walaa cismaan baan gaar u lahayn yacni sidaas yadaa buu ujeedaa sidaas yada ah ayuu u jeedaa marka almuhim firaqa marka la sheegayaana waxaa la yidhahdaa almilal wannixal saas oo kale ayaa markaa la yidhahdaa saas ayaa markaa la yidhaahdaa marka xadiidku wuxuu inooga digayaa ariiqadii markaysa markaa nebiga sala allahu alay slam iyo saxaabadiisa in la khilaafo saas iyadaaba inooga digaya kooxda markaa badbaadaysa xadiidku waa sheegay waxa uu ku sheegay aljamaaca inay yihiin aljamaaca inay yihiin riwaayada kalena waxay sheegaysaa inuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam man kana calaa misli maa ana calayhi alyawma wa asxaabii waa cidda ku sugan anigio asxaabtaydu maanta waxaanu ku sugannahay oo kale cidda ku sugan ayay tahay ciddaas iyadu badbaadaysa jannada gelaysa riwaayada sheikhu wuxuu yidhi dacfaa ku jira dacfigaana waa sheegeen laakiin waxa weeye ahlucilmiga qaarkood waa taxsiiniyeen oo waxay yidhaahdeen riwaayadan lafteedu waa xasana culamada taxsiinisana waxaa ka mida tirmidi iyo kayrkiiba waa ka mid culamo badanna qabuul bay kula kulantay wakadalika sheekhulalbanina waa taxsiiniyey marka lafdiga waxa weeye jamaacada iyo iyo riwaayaad kaleba shawaahid bay u yihiin saas aawadeed axad almucaasiriin waxa uu qoray risaalo la yidhaahdo dar-u lirtiyaab can xadiisi maa ana calayhi waalasxaab in shakiga laga daafacayo yani xadiiskaas marka almuhim aljamaaca iyo man kana calaa misli ma ana calayhi alyawm wa asxaabina waa bimacnan waa isku macne waayo nebigu sala allahu alayh wasalam markuu aljamaaca yidhi jamaacadii joogtayay ahayd waa isaga rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisay ahayd dee cidda badbaadaysa waa cidda dariiqoodii ku sugan marka wejiga caynkaasa ayay shaahid ugu tahay oo xaggaa marka ay ugala macno tahay marka daabitka loo eegayaa alfirqa annaajiya ama aljamaaca waxa weeye waa daabitkaa xadiidku sheegaayo man kana calaa misli ma ana calayhi alyawma waasxaabii yacni ta loo eegaya waa taas oo caqiidada iyo manhajka iyo ariiqa ay ku soconayaan haddii cidi marka ay sheegato inay ahlu sunna waljamaca yihiin waxaa loo eegayaa caqiidadii iyo ictiqaadkii saxaabada ma hayaan manhajkii yani markaa saxaabada ma ku sugan yihiin yani rasuulka iyo saxaabadiisa ma ku sugan yihiin mise waa ka weecdeen yani waxa weeye taas iyadaa daabitkaasa markaa loo eegaya daabitkaas ayaa loo eegaya ciddii daabitkaas markaa waxay ku baxda waxay noqonaysaa inay ka baxdo yani marka alfirqa naajiya oo aan la ictibaarin waana isku macno erayga marka aljamaaca iyo alfirqa annaajiya iyo ahlu الsuna waljamaca iyo ahlulasr iyo ahlulxadiid iyo alطaa'ifa almansuura kullu dalika waa erayo alfaadu kala duwan tahay macnuhuse isku mid yahay macnaha iyo nuxurku uu isku mid yahay weeyaan marka waxa weeye adilada ama nusuusta inoo diideysa tafaruqana waa badan tahay aayaadka qur'aanka ilahay tafaruqa waa inaga reebay walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa kanuu shiica yani allah wuxuu yidhi ha ka mid noqonina yani marka mushrikiinta haddana waa laga bedelay min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica ha ka mid noqonina kuwa diintoodii kala geeyey oo kooxa markaysagaa kala duduwan oo qolo waliba qolada kale la col tahay yani markaa noqday kuwaasoo kale markaa ha noqonina kuwaasoo kale ha noqonina wuxuu kaloo ilahay yihi in aladiina faraquu diinahum wakanuu shiyacan lasta minhum fi shay oo nabiga sala allahu alayh wasalam waa laga beri yeelay yani firaqaas iyo kooxahaas yani waa laga beri yeelay zawjaadka rasuulka sala allahu alayh wasalam mid ka midi waa tii tidhi markii qoladii eh, ahlu ay ku kaceen cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu wa markay ku kaceen ee sweer ka qabteen ayay waxay tidhi in allaha bara'a nabiyahu miman faraqa waxtazab ilaahay wuxuu ka beri yeelay nebigiisa ciddii markaa kooxaysata oo xisbiyaysata ilaahay nebigiisa waa ka beri yeelay oo waxa u ihi ina aladiina faraquu diinahum wa kanuu lasta minhum fi shay yacni waxba kagama sugnid oo bimacnaa arrinkooda beri baad ka tahay beri ayaad ka tahay ayaa ilaahay yidhi marka aayaddaas ayay markaa u daliishatay waxayna markaa ahayd ama caaisha ama umu salama labada mid bay ahayd riwaayadda markaysa marka waxay ma caddayn lakin axadu zawjaati rasuul sala allahu alayh wasalam bay ahayd taasna waxaa laga wax laga qaadanayaa firaqa iyo kooxaha iyo xisbiyadu inay markaa soo gelayaan waxyaalaha tafaraaruqa laga digaayo tafaraaruqa laga digaayo inay markaa soo soo gelayaan waxaana la rabaa inay ummadda markaysagaa muslimka isku mid noqoto ariiqa markaysagaa markaa xaqa ana ku sugnaato oo ariiqi saxaabada ay qaado ayaa marka markaysagaa la rabaa hadday caqiide ahaan tahay iyo haddii manhaj iyo camal ay tahay mid walba in dariiqii markaysagaa saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam yacni markaa la qaado waayo taasaa lagu badbaadaya layna amrayna waana markaa sidaa xadiidku isugu ladhay yacni rasuulka iyo saxaabadiisa sala allahu alayhi wasalam ayaa aayaadkuna isugu ladheen waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa waytabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannam wasaa'at masiira yacni mu'miniintana waxaa looga jeeday saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam waayo aayaddu markay soo degaysay mu'miniintii joogtay waxay ahayd rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisay haaliban ahayd haaliban sidaas yadaa bay marka ahayd marka taas yada ayay usoo gelaysa xadiidkii kale annujuumu amanat lisama faida dahabat الnujuumu ata الsamaء ma tuucadu ata الsamaءa ma tuucadu wa ana amanat liasxaabii faida dahabtu ana ata asxaabii ma yuucaduun wa asxaabii amanat liummatii faida dahaba asxaabii ata ummatii ma yuucaduun calaa kuli xaal xadiidkaasi laftiisa rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabada saasaa markaa la ysugu laday xagga markaysa waxaan markaa inay calaamad nabadgelyo ay yihiin calaamad nabadgelyo ay yihiin hore waxaynu usoo sheegnay ariiqa saxaabada in la raaca inay waajib tahay ayaynu soo sheegnay maantana waxyaalo badan oo fitana waxa sababay iyo markaa masaa'iba waxa sababay yani ariiqi rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa in laga weecday taas iyadaabaa markaa sababtay haddii dariiqoodii la raaci lahaa waxyaalo badan oo markaysa markaa yimi yacni ma yimaadeen ma yimaadeen faraqii soo baxay haddii laga soo bilaabo kuwii waktigii saxaabada soo baxay ee khawaarijta iyo shiicada yacni marka ilaa yowmina haada kuwa soo baxaya waxa markaa dhammaantood ay ka wada dhexeeya asalka wada kulminaya waa inay dariiqii saxaabada ka weecdeen oo aynay markaa dariiqa aynay qaadin oo ay markaa dooneen in iyagu dariiq cusub yani markaa la yimaadaan ama markaysaga yani inay nusuusta sideeda markaa ufahmaan oo aynay markaysa markaa fahamkii iyo markaa manhajkii iyo dariiqii saxaabada aynay markaa raacin yani waxa weeye waxyaalaha sababaya waa saas iyada ah markaysaga weeye sidaas iyada ah weeye in dariiqa saxaabada la raacaana waa mid waajiba ah, mid sunna ah ma aha sunne waa faral waa laynagu waajibiyey waxaana laga dheefaya haddii laga la raaco hanuun iyo hidaayo ayaa markaa laga dheefaya haddii laga weecdana dalaal iyo baadi ayaa markaa laga dheefaya haddii laga weecdo baadi baa markaysaga laga dheefayaa marka waxa weeye waa in dariiqoodii markaysaga markaa la raaco saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam yani saxaabada rasuulka sala allahu alay slam dariiqoodii waa in markaa la raaca fitanka markaysaga markaa jira iyo waxa weeye markaa firaqa markaysa markaa lunsan markaysa markaa waxa weeye jira ee noocyada badan ee kala duwan leh waxaa keensaday dariiqaasoo laga weecday ayaa keensatay noocay doonaanba markaysaga firaqaasi ha noqdaan waxaana waajiba asalkii in loo noqdo ayaa waajiba asalkii in loo noqdo ayaa waajiba axaadiis kusoo aroortay inuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam calaykum bilamri alawal inuu yidhi waxaa laazimtaan amarkii hore ta ikhtilaafka iyo firaqa nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam ayuu wuxuu yidhi calaykum bilamri alawal waxaa laazimtaan arrinkii hore laazima waa amar yani calaykumna waa ismu ficl amar laazima arrinkii hore oo bimacnaa qabsada ku dhiga arrinkaa hore waxaa loo jeedaa sidai rasuulka sala allahu alay slam iyo saxaabadiisa ku sugnaayeen taasaa loo jeeda taas ayaa loo jeeda xadiidkan aطabarani baa awsadka kusoo wariyey wakayruh yani sheekh albanina wuxuu yihi xadiidku waa xasan waa xadiis xasan ah aahaarta markaysaa waxaan yani selafku ay yidhaahdeen sidaa la macnina waa jiraan sida abulcaaliya oo taabiciinta ka midi waxau yihi calaykum bilamri aladi kanuu calayhi qabla an yakhtalifuu waxaa laazimtaa waxaa laazimtaan arrinkii ay ku sugnaayeen intaynay iskhilaafin arrinkii lagu sugnaa arrinkaas markaa laazim arrinkaa laazim marka shay kasta oo soo baxa waa in markaa loo noqdaa oo la yidhaahdaa rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo saxaabadiisa ma sameeyeen waa in saa la isweydiiyaa waa in sidaas la isweydiiyaa markii ay soo baxday fitnada ku saabsan qur-aanku waa makhluuq qur-aanku waa makhluuq yacni markaa bidcada iyo baadida odhanaysaa markay soo baxday culamada qaarkood markii lasoo qabtay oo yani markaa la keenay yani xukunkii la hor keenay iyadoo lagu khasbaayo caqiidada khaldan oo ah waxaad tidhahdaa qur-aanku waa makhluuq ayuu wuxuu weydiiyey ninkii imtixaanayay wuxuu ahaa ninkii lunsanaaye axmed ibn abi du'aad la odhan jiray ee qaadiga noqday ee muctaziliga ahaa ee lunsanaa buu ahaa markaasuu yidhi Eh, waxaad tidhaahdaa qur-aanku waa makhluuq markaasuu yihi su-aal baan ku weydiinayaa waxaanaad iigu yeedhayso qur-aanku waa makhluuq ah nebigu ma ogaa abubakar ma ogaa cumar ma ogaa cusmaan ma ogaa cali ma ogaa markaasuu yihi may ma ogey markaasuu yihi war ma wax diin ah oo aan nebiga iyo abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali aynay ogeyn baad adigu ogaatay markay halkaa maraysay waa ku mergeday war su-aasha igu soo celi bu ihi maxay tihi wuxuu yidhi waxaanaad iigu yeedhayso oo ah qur-aanku waa makhluuq nebigu ma ogaa abubakar ma ogaa cumar ma oga cusmaan ma ogaa cali ma ogaa markaasuu waxaan ku leeyahay waa ogaa waa ogaayeen buuhi markaasuu dadka ma ugu yeedheen hadday ogaayeen mise uguma yeedhin ma odhan karo waa ugu yeedheen oo waxaa la odhanayaa bal axaadiistii sheegaysa inay dadka ugu yeedheen oo sidaa u laqimeen keen baa la odhanaya dabeed wuxuu yidhi dadka uguma yeedhin laakiin way ogaayeen wuxuu ku yidhi afalaa wasica kamaa wasicahum oo wixii ku fillaaday yaga may kugu fillaato hadday ogaayeen oo laakiin dadka aynay ugu yeedhin oo ku filaatay inay iskaga aamusaan intii iyaga deeqdee ku fillaatay may adiga kugu fillaata buu dhagax buu u dhiibay waxay noqotay xujo aanu ka jawaabi karin bay noqotay shay kastaoo haddaba markaa diin lagu sheegaayo lala yimaado waa in qaabkaas loola loola macaamilaa waa in la yidhaahdaa waxaanaad diinka ku sheegaysaa caynkaasa yani waxa weeye nebigu ma ogaa abubakar ma ogaa cumar ma ogaa cusmaan ma ogaa cali ma ogaa hadduu yidhahdo ma ogeyn isagaa isgowracay hadduu yidhahdo waa ogaana waxaa la odhanayaa yani waxa weeye daliil baa la weydiinaya almuhim waxyaalaha acmaasha ku saabsana saas si la waa la weydiinaya waxaa la odhanayaa yani waxaa nebigii iyo saxaabadiis ma sameeyeen mise ma sameeyen haddii wuxuu diin yahay oo nebiga iyo asxaabtiisu aynay samaynin yani waxaa markaa laga qaadanayaa dee in la sameeyo inaan ahayn waayo daliil bay u baahantay diintu waa itibaac diintu waa raacis iyo dabagal sharciga la dabagalo oo la raaco wey yani saas wey marka almuhim yani waxaa lagu badbaadayaa waa in rasuulka sala allahu alay waslam iyo saxaabadiisa dariiqooda la qaado firaqa iyo kooxaha yani marka waxa weeye kala manhajka ah kala ictiqaadka ah ee soo baxayna waxa weeye wax jiray may ahayn waktigii saxaabadiiyo rasuulka wax jiray may ahayn saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam dhammaantood waxay ku sugnaayeen manhaj iyo ictiqaad keliya bay ku sugnaayeen manhaj iyo ictiqaad keliya ayay ku sugnaayeen jamaacaad iyo kooxo kala duduwani ma jirin ma jirin xataa madaahib loo kala tacasuba ma jirin madaahib loo kala tacasuba saas aawoodee culammadu waxay yidhahdaan tacasubka madaahibta loo kala tacasubayo oo ruu xataa odhanayo anigu waxa weeye shaafici un qawlkiisaan qaadanaya ama madhabu aan ahaa cid kala dhegaysan maayo waxay culamadu yidhahan waa bidco waa bidco iyadoo a'imat lhudaa ay yihiin imaamu shaafici iyo a'immada kale la midka ahi imaamyaalkii hanuunka iyaga yihiin oo a'immadii salafka ay ka mid yihiin haddana waxa weeye inuu ruuxu yidhaahdo qawlka sheekh hebel ama imaam hebel keliyaan qaadanaya cid kale ma dhegaysanaayo waxay khilaafsanna maqli maayo waa dalaal iyo bidco yani culamadu xataa taa waa ka digeen waa ka digeen waa almadhabiya waktigii saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ma jirin saas aawadeed bay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen almadhabiyatu bidca madhabiyadu waa bidco madhabiyadu waa bidco markaysaga ay yidhahdeen alimaamu shaatibina kitaabkiisa ictisaamka waa kala farqinayaa oo marna wuxuu ka dhigaya bidca idaafiya marna wuxuu ka dhigaya bidca xaqiiqiya ayuu ka dhigaya haddii madhabta asal laga dhigto oo nusuusta markaysagaa in iyada loo celiyo la doono yani marka waxaway bidca xaqiiqiya ay noqonaysaa buuri bidca xaqiiqiya ayay noqonaysaa marka waxa wey ala kulli xaal labada nooc yani waxa weeye sidaasu u kala tafsiirinaya almuhim aimada qaarkood oo yani saas yadaa ilaaqayna waa jiraan waayo saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam bakri iyo cumari iyo cusmaani iyo calawi iyo hurayri iyo cabaasi kama mid ahayn keebaa madhabta abubakar ku sugnaa keebaa madhabta cumar ku sugnaa keebaa madhabta cusmaan ku sugnaa keebaa madhabta cali ku sugnaa keebaa madhabta abu hurayre ku sugnaa keebaa madhabta ibnu cabaas ku sugnaa yani waxaway waqtigii saxaabada almadhabiya xaggay ku dhacaysaa man kana calaa mili maa ana calayhi alyawma waasxaabii marka la yidhi firaqa qaarkood waxay doonaan inay yidhaahdaan yani waxa weeye jamaacaadkan iyo kooxahani waxay la mid yihiin madaahib lfira almadaahib alislaamiya ama madaahib alfiqhiya ayay la mid yihiin madaahibta fiqigaba haddaan la inkirayn maxaa iyada loo inkiraya madaahibta fiqiga lafteeda yani waxa weeye saas yadaabaa markaysaa culamada qaar uga hadleen yani waktigii saxaabada jirayna ma aha yani saxaabada qaarkood inay madhab lahaayeen dadkuna waxay u qaybsamaan ruux cilmi leh iyo ruux caami ah culamadu waxay yidhahdeen ana alcaamiyu laa madhaba lah ruuxa caamiga ahi madhab ma leh ruuxa cilmigalina waxa uu ku waajiba nusuusta inuu raaco xataa waxa la isku khilaafo adilada eego oo markuu eego qawlka yani marka adilada ugu dhow inuu raaco fain tanaasactum fi shayin farudduuhu ila allahi wاrasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi walyawmi اlaakhir siduu ilaahayba uu yidhi haddaad shay isku khilaaftaan waxaa u celisaan ilaah iyo rasuulkiisa u celiya bimacnaa kitaabka ilaahay bimacnaa kitaabka ilaahay iyo sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam u celiya farudduuhu ila allahi wاrasuul wuxuu kaloo ilahay yihi wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى allah yani wax kastaa isku khilaaftaaba xukunkiisu xagga ilaahay ayuu ahaaday xagga ilahay buu ahaaday lama odhan xagga imaam iyo sheikh hebel iyo caalim hebel iyo buu ahaaday lama odhan marka ruuxu hadduu cilmi leeyahayna waa inuu nusuusta raacaa wixii la isku khilaafana mas'ale kasta waa inuu eegaa qawlka ugu ekaanshaha badan adilada kitaabka iyo sunada ugu dhow ow raaca haddaanu cilmi lahayn oo uu caami yahayna caalimku la kulmaba waa inuu su-aalaa mas'alada ee aanu odhan kan ma su-aalayo isku madhab ma nihin maadaa madhabba le maxaad markaysa markaa tiaa kan isku madhab ma nihin yani waxa weeye caalim kasta fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun mid mucayana lama odhan ahlu dikriga weydiiya baa la yidhi adif ilaa dalika madaahibta markaysa markaa fiqiga iyo yani markaa xarakaadka hadda waa kala duwan yihiin furuuq baa udhexaysa waa kala duwan yihin yani waxa weeye yani madaahibta aima ayaa markaysaga culamo ah oo mujtahidiin ah ayaa marka waxa weeye cilmigii laga qaadanayey oo markaysaga masaa-ishii yani marka ay sheegeen iyo marka waxa weeye fataawahoodii iyo marka waxa lagu camal haddana maca dalik dadka uguma yeedhin iyaga inay qallitaan oo iyaga raacaan waxay odhan jireen haddana qaarkood aniga hay qallidanina maalik ha qallidanina shaafici ha qalladina wakhud ilaxkaama min xaysu akhaduu sida imaam axmed wakayruhu ay yidhahdeen waxay odhan jireen yani waxa weeye dadka itibaac bay ku barbaarin jireen imaam lmuzani markuu sheegaayo kitaabkiisa mukhtasarka alifaayo wuxuu odhanayaa kitaabkan waxaan alifay waxaan ka soo gaabiyey fiqigii shaafici isagoo uu dadka uga digay inay isaga qallitaan oo uu yidhi qallidanina ayaan haddana ciddii doonaysa aan usoo gaabiyo usoo ururiyey ayuu odhanaya laakiin xarakaadka iyaga waxay ku baaqayaan iyagaan culamo ahayn in iyaga la qallito iyaga la raaco ayay markaysaga ku baaqayaan adif ilaa dalik yani waxa weeye manaahij badan oo qaldanna markaysaga waa dhex gashay oo markaysa waxa waa ku jirtaa oo ku barxanta waxaa kale oo jirta adilada haddaad eegto jamaacaat wax la yidhahdo ku arki maysid waxaad ku arkaysaa jamaaca wa hiya aljamaaca waxaana carabkii bartay jamaacaat jamaacadiina waxaa laynoo sheegay inay waaxida tahay saas iyadaaba markaa laynoo sheegay marka almuhim waa in marka usushii loo noqdaa waa in asalkii la raacaa waa in waxa weeye markaa salafka ariiqoodii markaysa markaa la qaadaa waxa markaa xaadiska iyo bidaca iyo waxyaalaha muxdathaadka waa in laga fogaadaa iyaakum wamuxdathaati lumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar marka ashyaadaas dhan wixii laynooga digay aad iyo aad waa in looga fogaado la ysaga ilaaliyaa intaasaynu kusoo geynayna wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk